بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث الثاني وسبعون عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعlى آله وسلم laa ydkl الجنةa janno geli maayo man kana fii qalbihi qofkii qalbigiisa uu ku jiro mihqaalu daratin dara wax la eg min kibrin oo isla weyni ah fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina arajula ninka yuxibbu wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu xasanan maradiisu inay qurxan tahay wa nacluhu xasanan kabtiisuna inay qurxan tahay hal hada min alkibri qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh waala wasalam ina allaha jamiil allah waa wanaagsan yahay yuxibu ljamaala wanaagga iyo quruxdana waa jecel yahay kaas marka ma aha kibir alkibru bataru lxaqi waa xaqa inaad diiddo wa qamtu nnaasi dadkana aad liiddo rawaahu muslim qad akhbara allahu tacaala allah wuxuu sheegay ana annaara mahwa lmutakabiriin naartu inay tahay dadka isla weyn meesha ay ku hoydaan meesha ay ku nagaanayaan hawaa bimacnaa aqaama waa nagaaday yahwii waa nagaanaa waxaana ka mid a ah, wamaa kunta haawiyan fii ahli madyana ana naara naarta mathwa lmutakabiriin dadka mutakabiriinta ah meesha ay ku nagaanayaan inay tahay wa hada alxadiid waxaa ku jirta annahu laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu darati min kibrin hadalkaas oo macnihiisu yahay kibirku inuu yahay kabiira min alkabaayir qofka haddii uu dhinto asagoo aan ka toobad keenin allaahna uusan iska cafin inuu naarta ku gelaa oo kibirkaas dartiis loo cadaabaa ilaa nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam mu uusan dhahayn jannada geli maayo haddii sakiiro uu yahay shay iska sahlan hadduu yahay fadalla wuxuu tusiyey calaa anna alkibra muujibun inuu keeno lidukhuuli naari naarta gelitaankeeda waa maanicun min dukhuuli iljanna jannada gelitaankeedana inuu hor istaago wa bi hada tafsiir aljaamic tafsiirkan jaamic aladii dakarahu nabiyu sala allahu calayhi wacala ali slam uu nabigu sheegay yatadixu hada almacna ayaa macnahaani uu ku caddaana gaayat alitidaax caddaansho meeshii u dambeeday fa inahu jacala alkibra nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalama kibirka nowcayni laba nooc ayuu ka dhigay labu u qaybiyey kibrun cala alxaqi xaqa in laga santaago wa huwa radduhu wa in la celiyo wa cadamu qabuulihi aan la aqbalin fa kullu man radda alxaqa qofkii xaqa aan aqbalin fa innahu mustakbirun canhu ay can ilxaqi xaqa waa iska weyneeyey bicasabi maa radda min alxaqi inta xaqa uu radiyey oo uu diiday hadba inta uu leeg yahay ayuu istikbaaruhu can ilxaqi u dhan yahay wadalika arrinkaasna annahu furida cala alcibaad addoommaha waxaa lagu waajibay an yakhdacuu lilxaqi xaqa inay u madax raariciyaan aladii xaqaasoo arsala allahu bihi rusulahu rusushiisa uu la soo diray wa anzala bihi kutubahu kutubtiisana uu kusoo dejiyey falmutakabiruuna can ilinqiyaadi lirusuli bilkuliyati kufaaru mukhalladuuna fi nnaar kuwa iska kibriyey inay u hoggaansamaan rususha gebi ahaanba waa gaalo naarta ku waareen fa innahu jaa-ahum ulxaqu xaqii baa u yimid calaa aydi rusul rususha ayagoo wada ayay u keeneen mu-ayadan bilaayaati walbaraahiin xaqaas oo lagu xoojiyey oo lagu taageeray aayado iyo xujooyin faqaama alkibru fii quluubihi maanican kibirkii ayaa quluubtooda dhexdooda wuxuu noqday mid hor istaaga xaqii faraduuhu xaqii bay markaas radiyeen qaala tacaala allah wuxuu yidhi ina aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaah aayadaha ilaahay kuwa kugula doodaa ah bikayri sulطaanin ataahum doodaas ay doodayaanna wax xujo ah oo ay u haystaan oo u timid ma jirto bikayri sulطaanin xujo la ku doodaaya xujadaasoo ataahum ayaga u timid in fii suduurihim maa fii suduurihim quluubtooda dhexdooda ma ahaanin ilaa kibrun kibir maahee kibirkaasoo maa hum bibaaliqihi kuwa gaaraya aysan ahayn quluubtooda waxaa ku jira kibir kibirkaas isla weynidaas oo u diiday aayadaha ilaahay oo rusushu ay keeneen inay raacaan kibirkaas allahu wuxuu leeyahay muujibkiisana ma gaari doonaan wa ama almutakabbiruuna can alinqiyaadi libacdi alxaqi kuwa iska weynaysiiya xaqa inay u hoggaansamaan libacdi alxaqi xaqa qeyb ka mida aladii yukhaalifu ra'yahum oo ra'yigooda weydaarsan wa hawaahum hawadooda fahum ayagu way lam yakunuu kufaaran gaalaba yaysan ahaane fa ina macahu min muujibaati alciqaab ciqaabka waxa keena waxaa macood ahaaday bixasabi maa macahu min alkibri kibirka macood ahaaday intuu yahay inta kibir ah ee qalbigooda ku jira intuu dhan yahay ayaa ciqaabka maalinta qiyaame qabsanaan uu yahay hadduu yar yahana waa yaryahay hadduu badan yahana waa badan yahay wamaa ta'aharuu bihi iyo waxa ay ku saamoobeen oo min alimtinaaci ka hor imaanshaha can qabuuli اlxaqi xaqa inay aqbalaan aladii tabayana lahum u cadaaday bacda majii'i sharci bihi bilxaqi sharcigu markuu xaqa la yimid kabacdi walihaadaa saas darteed ajmaca alculamaau culammadu waxay isku waafaqeen ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli illaah sala allahu alayh wala ali wasalam qofkii sunnadii rasuulku ay u caddaato lam yaxila lahu inaysan u bannaaneen an yacdila canha sunnadaas inuu ka leexdo liqowli axadin qof kale hadalkiis mar haddii nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam sunnadaani ay ka sugnaato uuna fahmo uma furno inuu sunnadaas ka leexdo qof kale hadalkiis u raaco ila nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam haddii la khilaafo cidda la raacayay tahay kaa'inan min annaasi man kaan qofkaasi qofkuu doonaa noqdo fa yajibu calaa taalibi ilcilmi qofka ardaygaa waxaa waajib ku ah an yaczima inuu go-aansado cazman go-aan jaaziman oo kama dambays ah calaa taqdiimi qowli illaahi wa qowli rasuulihi sala allahu calayh wacala ali wasalam calaa qowli kulli axad inuu hadalka ilaahay iyo hadalka nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam uu hormariyo dadka intooda kale hadaladoodana uu ka hormariyo waan yakuuna asluhu aladii yarjicu ilayhi wa asaasuhu aladii yanbani calayhi alihtidaau bihadyi nabiy sala allahu alay wasalam sidoo kalena waxaa waajib ku ah asalka uu u laabanaa iyo aasaaska uu wax ku dhisa inuu ahaado alihtidaau inuu ku hanuuno bihadyi nabiy sala allahu calayh waala w salam nabiga hadyigiisii iyo dhaqankiisii inuu qaato walijtihaad fii macrifati muraadihi nabiga sala allahu calayh wacala aali wasalam hadallada ka yimaada maqsuudka iyo ujeeddada nabigu uu ka leeyahana fahmitaankooda waa inuu ku dadaalo ee hadal mujala mujaradoo macnihiisa uusu noqon waxba u tiri maayo waitibaacuhu fi dalika iyo inuu ku raaco daahiran wa baatinan famataa wufiqa fii hada alamri ljaliil arrinkan weyn markii la waafajiyo faqad wufiqa lilkhayr khayr baa la waafajiyey wa saara khata'uhu macfuwan canhu khaladka uu galana markaas kadib waa loo cafinaa lianna qasdahu lcaam maxaa yeele ujeedadiisa guud itibaacu sharciga inuu sharciga raaco ee sharciga inuu khilaafo ma uusan go-aansan hadduu khilaafana waa min duuni qasdin khaطa'ana ummaddan waa loo cafiyey xadiiskii saxiixa ahaa waxaa ku jirtay markii ay soo degtay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa allah inuu yidhi qad facaltu laa tu'aakhidnaa rabbiho noo qaban in nasiina haddaan halmaano aw akhta'naa ama aan gafno qad facaltu ayuu yihi allah waa yeelay idiin qaban maayo falkhata'u macduurun fiihi qofka waa loogu cudurdaara idaa facala mustataacahu min alistidlaali walijtihaad hadduu sameeyo inta ujeeddadiisu ay gaaree oo inuu daliil raadiye ah iyo inuu dadaalo ah fii macrifati alxaqi xaqi garashadiisa wa hada huwa almutawaadicu lilxaqi ninkaas waa ninka xaqa u tawaaduca oo xaqa raaca wa ama alkibru cala alkhalqi makhluuqa in laga kibro la iska weyneeyo wa huwa nowcu thaani waa nooca labaade fa huwa qamtuhum waxtiqaaruhum qamtuhum iyo ixtiqaaruhum waa isku mid makhluuqa waa inay kula liitaan in la liido wadalika naashi-un liiditaanka makhluuqa la liidaana wuxuu ka dhashay can cujbi linsaani binafsihi qofka insaankaa ah, naftiisa inuu la dhacsan yahay inuu isleeyahay qofku lamida dunidan ma joogto cujbigaasa marka wuxuu keenaa makhluuqa kalen inay la liitaan isaguna cirkaas uu isla maro wa tacaadumihi calayhim iyo inuu iskala weyn yahay uu iskala sareeyo falcujbu binafsi naftaada inaad la yaabto oo ay khatar kula tahay yaxmilu cala atakaburi cala alkhalq qofka wuxuu ku xambaaraa makhluuqa inuu iska weyneeyo waxtiqaaruhum waxtiqaarihim iyo inuu xaqiro walistizaa bihim iyo inuu ku jeesjeeso wa tanqiisihim iyo inuu ayaga liido biqowlihi wa ficlihi hadalkiisa iyo ficilkiisa wa qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yihi bixasbi imri'in min ashar qof shar waxaa ugu filan wax kaloo shar xitaa hadduusan samayn an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka ah inuu liido intaasaa shar ugu filan walamaa qaala hada arajulu ninkan markuu yihi ina arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan wa khashiya ninkan uu ka cabsaday an yakuuna hada min alkibri kaasi inuu ka mid yahay kibirka aladii jaaa fiihi alwaciidu oo goodigaani uu ku yimid qofka loogu goodiyo in naar la geli doono bayana lahu nabiyu sala allahu alayh waala sl nabigu wuxuu cadday ana haada laysa min alkibri inuusan ka mid ahayn kibirka id kaana saaxibuhu idaa kaana saaxibuhu qofka dharkiisuna nadiifka u yahay kabihiisuna nadiifka u yihiin hadduu noqdo munqaadan lilxaqi mid xaqa u hoggaansan mutawaadican lilkhalqi makhluuqana isu liida wa annahu min aljamaal aladi yuxibuhu allah dharkaas nadiifka kuwa kabahaas nadiifka ku ahna waa jamaalka ilaahay uu jecel yahay fa innahu tacaala jamiilun fii daatihi allah daatadiisa waa wanaagsan yahay wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi yuxibu ljamaala adaahiri jamaalka daahirka waa jecel yahay iyo waljamaal albaatini faljamaalu daahiri kanadaafati fi ljasad jirkaagu inuu nadiif kuu yahay walmalbas dharkaaga inuu nadiif kuu yahay walmaskan nadiif kuu yahay watawaabicu dalika wixii soo raaca waljamaal albaatin waana labadooda kan muhiimsane eh, altajamulu bimacaali alakhlaaqi wa axaasiniha qofka inuu isku qurxiyo dhaqamada kuwooda sareeya iyo kuwooda wanaagsan laakiin dhaqamadaas qofka hadduu ka maran yahay dharkan hore nadaafadiisa iyo quruxdiisa waxba ku tarimaydo walihaada kaana min ducaai nabiy sala allahu alayh waala wasalam saas darteed nabiga ducadiisii iyo baryadiisii waxaa ka mid ahayd allaahuma ahdinii liaxsani alacmaali waalakhlaaq ilaahoy igu toosi acmaasha kuwa ugu fiican iyo dhaqamada kuwa ugu fiican laa yahdii liaxsanihaa axsani alacmaali waalakhlaaq acmaashaas iyo akhlaaqdaas wanaagsan iguma toosi karo ilaa anta adiga maahee wasrif cannii sayi alacmaali waalakhlaaq acmaashii akhlaaqda xunxun ilaah iga leexi laa yasrifu canii sayi'ahaa ilaa ant cidan adiga igama leexi karto wallahu aclam alxadiidu thaalitث sabcuun can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllah sala allahu alayh wala ali wasalam nabigu wuxuu uhi qad aflaxa alla waa liibaanay man aslama qofkii islaamay wa rusiqa lagu arsaaqay kafaafan wax noloshiisa kaafi ku ah wa qanacahu allaahu ilaahayna uu ku qanciyey bimaa aataa wixii uu siiyey oo xoolo ah rawaahu muslim xakama sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabigu bilfalaaxi liibaan wuxuu u xukmiyey liman jamaca haadihi alkhilaal qofkii urursaday arrimahan athalaat ee saddexdaa alkhilaal waa arrimaha wlfalaaxuna ismun jaamicun waa isim kulmiya lixusuuli kulli matluubin maxbuub waa isim jaamic ah oo ku saabsan qofka inuu helo wax kastoo uu raadina oo uu jecel yahay iyo wasalaama inuu ka badbaado min kulli makhuufin wax kastoo uu ka cabsanaa oo marhuubin uu ka baqaa intaas qofkii u xasisho faqad xasala lahu lfalaax wadalika anna haadihi halaaa saddexdan arrimood jamacat waxay uruurisay khayra addiini waddunyaa khayr addunya iyo khayr diin fa ina alcabda addoonka idaa hudiya lilislaam haddii lagu hanuuniyo islaamka aladii huwa diin ullah islaamkaas oo ah diinka ilaahay aladii laa yaqbalu allaahu diinan siwaah kaasoo allah uusan aqbalaynin diin asaga ka soo haray alladii laa yaqbalu kaasoo uusan aqbalaynin allah diinan siwaahu asaga ka soo haray wa huwa madaaru lfawzi bithawaab wannajaati min alciqaab diinka thawaabka qofka inuu ku guulaysto ciqaabkana uu ka badbaado waa midka uu ku dul wareegaysana haddii isaga uu qaatana faaza bithawaab haddii isaga uu diidana haddii isaga uu diidana asaabahu alciqaab wa xasala lahu risqu qofkii marka islaamkaas lagu hanuunay wa xasala lahu risqu asaga uu xasilo arsaaqad alladii yakfiihi asaga ku filan wa yakufu wajhahu wejigiisana ka celiya can su'aali aali lkhalqi makhluuqa inuu baryo uma tamama allahu calayhi nicma intaas kadibna ilaahay nicmadiisii uu ku taam yeelay bian qannacahu taasoo ah in ilaahay ku qanciya bima aataahu wixii uu siiyey ay xasala lahu ridaa qancitaankaas oo laga wado asaga inuu u xasilo raalli ahaansho bima uutiya wixii la siiyey uu raalli ku yahay oo min arisqi arsaaqada iyo walkafaafi wax ku filan ah walam tadmax nafsuhu naftiisuna aysan u hanqaltaagin taagin limaa wara'a dalika wixii intaas ka dambeeya faqad xasala lahu xasanatu dunya waalaakhira qofkaas xasanadii adduunyo iyo xasanadii aakhira waa u xasishay ducadii nabigeena sala allahu alayh waala ali wasalam maxay ahayd rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar nabig saasuu ku ducaysan jiray adduunyadana ilaahu xasanana siiye aakhirana xasanana siiye cadaabka qiyaamahana rabbi oo naga badbaadi faina ina nuqsaanta bifawaati hadihi lumuur athalaatha arrimahan saddexda ah dhaafitaanka qofka ay dhaafaan nuqsaanta ka timaada ow axadahaa ow axadihaa ama saddexdan mid kamida ah dhaafitaanka qofka ay dhaafto nuqsaanta ka imaata imaa an yuhdaa lilislaam taasoo ah qofka islaamnimadayb ilaahay inuusan ku toosin fa haadaa mahmaa kaanat xaaluhu qofkii islaamnimo aan ugu toosin xaaladiisu wax kasta ay noqoto fa ina caaqibatahu ciribtiisa dambe ashaqaawa alabadiya waa nasiib darro aan dhammaad lahayn ilan adduunyada bilowna waa leedahay dhammaadna waa leedahay bilowna waa leedahay dhammaadna waa leedahay xayaatada aakhiro ayadoo dhammaad male wa ima an yuhdaa lilislaami ama islaamnimadii waa lagu toosiyey walaakinahu yubtalaa hase ahaatee waxaa dhici karta in lagu imtixaamo imaa bifaqrin faqri yunsii oo wax badan ilowsiiya aw qinan ama in lagu imtixaamo hodantinimo yudqii oo xadka ka saarta oo qofku uu la kibro oo ula santaago allahna aayadda qur-aanka wuxuu ku leeyahay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqnaa insaanka haddii uu isu arko inuu deeqtoon yahay oo qof kalena uusan u baahnayn hadduu isu arko ilaahay wuxuu leeyahay waa kibra xadku dhaafa kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqnaa wa kilaahumaa dararun labadoodaba faqri qofku wax badan uu ku iloobo iyo hodantinimo qofka xadka ka saarta kilaahumaa dararun waa dhib wa naqsun kabiir iyo nuqsaan weyn qofka haddii ilaahay xoolo uu ku imtixaamo waxaa roon shukrigooda inuu guto xaqoodana uu ka soo baxo faqri haddii ilaahay qofka ku imtixaamana qof saabira ah inuu noqdo wa ima an yaxsula lahu risqu alkaafi ama risqi kaafiya inuu u xasilo muwasacan ama mid loo ballaariyay ha noqdo ow muqadaran ama mid lagu ciriiriyay ha noqdo walaakinahu laa yaqnacu birisqi illah laakiin arsaaqda ilaahay uusan ku qancin walaa yadma-inu qalbuhu qalbigiisuna uusan ku xasilin bimaa aataahu allah wixii ilaahay uu siiyey fa faqiiru lqalbi ninkaas qalbigiisuu faqiir ka yahay iyo wanafsi nafta fainahu laysa alqina hodantinimadu maaha can kahrati alcarad hanti fara badan hodantinimo lama yidhaah inama alqina hodantinimadu qina alqalbi waa hodantinimada qalbiga fakam min saaxibi tharwatin badanaa buu yidhi nin hanti haysta wa qalbuhu faqiir qalbigana ka ah mutaxasir oo haddana shallayto iyo qoomamo ku nool wa kam min faqiirin daati lyadi nin faqiira badanaa ah. wa kam min faqiirin nin faqiira badanaa ah, daati lyadi waxa uu gacanta ku haayana ay yar tahay hantidiisu ay yar tahay wa qalbuhu qaniyun qalbigiisuna hodan uu yahay raadin wixii ilaahay uu u soo qadarayna raalli ku ah qaanic birisqi illaah arsaaqda ilaahayna uu ku qanacsan yahay haadaa huwa alghinaa falxaasimu ninka go-aanka leh idaa daaqat calayhi dunya adduunyadu hadday cidhiiri ku noqoto lam yajmac calaa nafsihi naftiisa u kulmin maayo bayna dayqihaa bayna diiqihaa adduunyada ciriirigeeda iyo wa faqrihaa iyo faqrigeeda isugu dari maayo wa bayna faqri lqalbi wa xasratihi iyo qalbiga faqrigiisa iyo qoomamadiisa labadaas yuusan isku darsan uu leeyahay haddii adduunyadii iyo maalkii uu dhaafo faqrigii qalbigana yuusan ku darsan intii ilaahay uu siiya qanacsanaado laakiin haddii adduunyadiina uu dhaafto cuqdad iyo uu ku nool yahay qanaaco la-aan iyo shallaayto iyo qoomamo iyo nataag uu ku nool yahay waa cadaab bal kamaa yasca litaxsiili risqi sida uu ugu dadaala arsaaqada inuu soo xasiliyo falyasca sidoo kale ha ugu dadaalo raaxati lqalbi qalbigiisa inuu u raaxeeyo oo waxaasoo dhan uu ka jeesto iska iloobo labada diiq marka yuusan isku darsan inuu leeyahay wa sukuunihi qalbiga deganaanshihiisa wa tumaaniinatihi xasiloonidiisa wallaahu aclam annagana halkaasa noogu joogo bilahi towfiiq